بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى xadaثna cabdالlahi bn cmr bn mxamed bn aban الjucfi fii baabi ma laqiya الnabiyu slى اllahu عalayh walih waslm min ada اlmushrikiina wاlmunaafiqiin wuxuu ku saabsan yahay maa laqiya الnabiyu nabigeena calayhi الsalaam wuxuu kala kulmay ama uu la kulmay oo ah min ada اlmushrikiin mushrikiinta iyo gaalada dhibkooda ay nabiga dhibeen qowlan wa ficlaa af iyo adinba way ku dhibeen waalmunaafiqiina wa min ada almunaafiqiin uurka gaallada munaafiqiinta la yidhaahdo daahirkana islaamka ka midka ah baadinkana gaalada ka midka ahee kabasi xun gaalada ayaguna dhibaatadii nabiga u geysan jireen calayhi salaatu wasalaam iyo sabirkii iyo dulqaadkii nabiga inayna ka leexinin dhibaatada ay u geysteen hadafkuu lahaa risaaladiisiina uu gutay nabigu calayhi salaatu wasalaam ammaanadii ilaahay usoo dhiibtana siday ahayd uu u dhammaystiray u gutay salawaatu اllahi wasalaamuh calayh qaala waxadaanaa cabdullaahi bnu cumar bnu muxamed bnu aabana aljucfi qaala xadaanaa cabduraxiim yعni بن سulaymaana عan زكريا بن أbي زايد عن أbي إسحاaq أbي إسحاaq السبيعي cمر بن cabd اللahi الهمdاني عن cمر بن maymuن الأwdي عن iبن مسعوudi cabdاللahi بن مسعوud الهudلي رضي الله عنه وأرضاه صxaabiي جليل min الsaaبقيiن الأولين في الإسلام ayuu ka mid ahaa bنو hudayl ضaa'if bay degi jireen iyo xawaali maka quraysh isaga ma aha qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud baynamaa waqtii rasuuluullah xilli rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yusallii tukanayo cinda albeyti kacbada agteeda wa abuu jahlin gaalkii abuu jahal ahaana camar bnu hishaam baa la dhihi jiray laqabka iyo naanaysta ay u bixiyeenna abulxakam buu ahaa xigmo waa ka fog tahay iyo caqli iyo aqoon iyo macrifo jahliga aabbihii baa loo bixiyey waa kunyo oo islaamka u bixiyey abujahlin waa jahliga iyo garaasho la'aanta iyo indhala'aanta uu xaqa ka indhaleeyahay ayuuba aabba u noqday fircawnu hadihi l'umma ummaddan muxamediyada ah ummatu dacwa fircoonkeedii wey ummad walbaba mid dhib badan oo ambiyada isku taaga oo diinta qodax ku noqda oo dhibaato u geysta oo muqadisaadka qarariya oona xishoonin bay ummad walba ku jiraa abu jahal baa marka lambarka koowaad sita xagga fircoonnimada iyo xumida nabiga oo tukanaya kacbada agteeda wa abu jahlin abu jahal iyo wa asxaabun saaxiibo iyo lahu asaga u lahaa odayaashii quraysheeda dhibka badnaana juluusan ay fafadhiyaan oo masjidkii bay dhinac ka fadhiyaan kacbadiina way ku fiirinayaan nabiga calayhi salaam baa loo jeedaa oo la daawan oo lagu maadsan oo la dhibi rabaa wiil yaroo ayaga ay dhaleen oo tawxiid la yimid oo yidhi war alle keliya ha la caabudo duriya nafciga keligiinbaa inii haya asnaamtana aad gacmihiina ku qorateen waxba ma keeni karaan laa ilaaha ila allahu intaad tidhaahdaan saa ku liibaana carab oo dhanna gacantiinna ha soo gashae iraaca yay aqligoodii garan waayeen markaasay weliba daba dhigteen ayagoo fadhiya waqad nuxirad waxaana la gowracay oo la qashay jazuuru neef geela bilamsi shalay oo kale markaa la hadlaayo ay fadhiyaan shalay oo kale neef geelaha la qashay oo uuskiisii iyo mandhicirkiisii iyo calooshiisiibaa meelaha yaalla fa qaala abuu jahal odayga abuu jahal haba wuxuu yidhi ayukum kiineeba yaquumu kacaya ilaa salaa jazuuri bani fulaan reer hebel hashoodii shalay la gowracay uuskeedii iyo mandhicirkeedii salaha waxaa weeyaan waa mandheerti yaa keeni kara oo fa ya'khuduhu soo qaadan kara oo fa yadacahu markuu intuu la sugo nabiga calayhi salaam fa yadacahu dejin kara fii katafay muxammadin buu leh muxamed labadiisa garab dhaxdooda idaa goorta iyaa ah dhigi karoo nin raga sajada uu muxamed sujuudo markuu sujuudda uu la dhaco sujuudduu ku xasili doonaaye yaa dhabarka ka saara urkaasi iyo milalkaas iyo mandheertaasi hashi shalay la qashay fambacaa oo la kala gaalsan yahay oo la kala edab daran yahay oo lakala xishood daran yahay inbacaa waxaa kacay oo booday ashqalqow intii meesha fadhiday kii ugu shaqiisanaa ugu ayaan daraa fa akhadahu wuxuu la soo orday mandheertii iyo uuskii buu soo qaatay waa ashqal qowm weeye sidii kii hashii nabiyullaahi saalex mucjizada looga dhigay kii caloosha ka soo riday oo kale wey fambacaa ashqa alqowmi faakhadah markaasuu soo qaatay falamaa sajada anabiyu markuu nabiga sujuuday calayhi salaam intuu la sugay yuwadacahu bandheertii iyo uuskii iyo qarmuunkii bayna katifayhi labada garab ee sharafta badan ee nabiga calayhi salaam ayuu saa u saaray mandheertii urki wax uu kala kasbaday iyo wax sabab ah haba yaraadee ma jirto waa kibir iyo isticlaa iyo istikbaaran fi lardi qaala fastadxakuu markaasay iska qoslisiiyeen waxa lagu qoslay meesha ma yaallo way iska qoslisiiyeen markaasuu qosolkii usii rumoobay oo wajacala ay gudogalay bacduhum barkood inuu yamiilu daadanayo dhacayo calaa bacdi marka kale qosol kibir intay qosleen ayaa qosolkii lala daatayba oo qolaba qolada kale saa ugu dhacday wa ana qaa'imun annagu waan taagnahay buu leeya cabdullaahi ibn mascuud oo anduru waan fiirinayaa waxa ay samaynayaan gaalada nabiga ku samaynayaan calayhi salaatu wasalaam raggii waaweynaa ee reerka duqayda u ahaa wey waxa dhaqankaas samaynaya ee anshax xumadaasi samaynaya waan fiirinayaa buu leeyahay cabdullaahi bin mascuud waa saxaabi laakiin mustalcaf tabar daran oon quraysh ka dhalanin weeye tabar taageed iyo xagga jismi xataa nin xoog lama aho dhurbaaxada abujahal iskama la xajin karo marka low kaanad lii hadday ii sugnaan laheyd mancatun wax imanciya oo nimanka haddii isoo weeraraan iga reeba haddaan heli karo oo qabiil iyo tol iyo taaga haddaan lahaan lahaa daraxtuhu waan ka tuuri lahaa can rasuuli illaah nabiga calayhi salaam baan ka tuuri lahaa waxay saareen ee bakhtiga ah waalnabiyu nabigu sala allahu calayh wasalam saajidun waa sujuudsanyi nabiga sujuuddiisa kama kicin maa yarfacu ra'sa madaxa kor oogama qaadin nabiga calayhi salaam sujuudiibuu ku dheeraaday aqrabu maa yakuunu alcabdu fii rabbihi huwa saajid meeshaas waa meesha rabbi lagu baryo oo rabbi loogu dhowaado wasjud waqtarib weey ilaahay baa loo sujuudoo loo sii dhowaanayaa addoonnimada markay la muujinayo weeyaanu haba yaraatee qofkaasi wax maarata qalbigiisa ku dambeeya oo kibir iyo isweyneyna ma jirto waa addoon isdhiibay ducadana markaa waa aqbalaa subxaana sujuudi buu dheereeyey nabiga calayhi salaam waxbaa dusha laga saaray waxa asagaana ma oga waxa uu yahay saas darteed buuna salaaddii ka bixin iyo waa intaa la nijaas nijaasnimada aan la sheegin waxyaalaha noocaas oo kale ah ama nijaasba aha xayawaanka maakuulu laxamga ah, rafadkiisa iyo wuuskiisa calaa madhabi bacda ahli culamada qaarkood siay ku tageen xata indalaqa insaanun qof baa tegey ibnu mascuudka laftirkiisa waa lagu sheegay inuu yahay hadduu asaga ka qaadi waaye qayluu tagay oo fa akhbara faatimata gabadhii nabiga faatimatu zahra ay albatuul radia allaahu canha gabadhaas oo u tegay u sheegay wuxuu yidhi aabbahaagii nabi rasuulka calayhi salaam nimankii baa waxay saareen maanta mandheer uraysa ayay dhabalka ka saareen masaajidka kacbaduuna sujuudsan yihin fajaaad markaasay timid gabadhii faadumeedu ordaysa wahiya juwayriyatun waa tasqiiru jaariya gabadh yar bay ahayd markaas fadaraxatu waxay ka tuurtay nabiga calayhi salaam urkii canhu nabigay ka tuurtay wixii uraayay uma aqbalad waxay ku jeedsatay calayhim gaaladii tashtimuhu iyadoo cayaysa caybay marka ka badisay oy ku malaastay oo ku maluuqday waxba yeeli karaan waa gabar uma dhowaan karaan arrintu waa isbedeli xamiyaa bilaabani markaa way cayday falamaa qadaa nabiyu markuu nabiga bogay calayhi salaatu wasalaam salaatahu salaadiisa markuu dhammeeyey rafaca sawta sawtkiisibuu kor u qaaday uma daca calayhim gaaladii meesha fadhiday oo qoslaysay ayuu habaaray wa kaana wuxuu idaa dacaa markuu habaartamaayo dacaa alaaa saddex jeer buu ku celin jiray wa idaa sa'ala hadduu alle wax weydiisanayana sa'ala alaaa saddex jeer buu ku celin jiray daabiga nabiga calayhi salaam bay ka mid ahayd uma qaala wuxuu yidhi allaahuma calayka biquraysh ilaahu quraysh qabo oo dushooda dhibaato iyo jasadood iyo abaalkooda mari alaaa maraad buu ku celceliyey nabiga calayhi salaam falamaa samicuu markay maqleen sawtahu hadalkiisii dahaba canhum udixku qosalkiibaa ka tegey qosalkii iyo faraxii ay faraxsanaayeen markay maqleen nabigu alla baryaaya kacbada horteedana fadhiya madluum laga gardaran yahayna way ogaayeen in nabiga calayhi salaam uu xaq ku taagan yahay kow inay ka gardaran yihiin way arkaan meesha uu ku ducaysanayo waa maqaamu ibraahim iyo xajaru asad agtooda iyo xumaashii ducada lagu aqbalayo wey madluum lagu habaaray oo badbaada lama arkay way yaqaanaan markay maqleen nabigu habaartamaayo calayhi salaam ayuu qosalkii horta ka tegey wakhaafuu waad baqeen dacwatu habaarkii nabiga kabaryee ka baqeen habaarkii nabiga calayh salaam bay ka cabsadeen uma qaala si khaas uu nabigu u habaaray allahuma calayka biabi jahlin abi jahl ilaahayow qabo ibni hishaamaha wa cutba bn rabiica wa shaybata bni rabiica wاlwaliid ibnu cuqba wa umayat bnu khalafin wa cuqba bin abi mucayd waa ashqal qowmkii midkaas waa midka gacanta lahaa ee intuu kacay mandheerta saare cuqba bin abi mucayd kaawe sidaa darteed kuwa kale dagaalkii iyo safkii bay ku dhinteen asaga laakiin qutila sabra intii la qabtay ayaa asagoo indhaha caddaynaya oo la hayo ayaa la dilay yooma beder wadakara asaabica kii toddobaad waa sheegaye walam axfaduu ma xifdinin buu leeyahy raawigu laakiin afilimaamu albukhaari fii saxiixihi cumaarat bnulwaliid weeye midka toddobaad cumaara ibnulwaliid fawaladii baan ku dhaartay buu leeyahay cabdullaahi bn mascuud allihii baan ku dhaartay bacaa muxamadan nabi muxamed soo diray calayhi salaam bilxaqi xaq ku soo diray iyo gar xaq iyo nabinimo iyo risaalo iyo xaq la soo diray ayaan ku dhaartay laqad ra'aytu waxaan arkay aladiina kuwii uu samaa nabiga magacyahooda sheeg sheegay sarca ayagoo lagdan yowma badrin maalintii beder ayagoo yaallo intii la laayey fuma suxibuu la jiiday deenna ilalqaliibi godkii qaliibi badrin godkii beder lagu daadiyey qaliibku waa ceel kayru madwi aan karkaarayn oo iska goofahoo biyo badan biyana aan lahayn halkiibaa urkoodii saddex beri weyle nabigu beder ku nagaa qoraxduna way kululeed markiiba way fuureen markaasaa sixa iyo caafimaad daraaddeed caafimaad darteed iyo ayaganoo hadde indhaxumadooda iyo foolxumadooda ay munaasab ahayn meesha noo yaalyaalaan intii la qabtay ayaa godkii lagu daadiyey ragga ayaga ahaa maalintaa kibirsanaa ee nabiga calayhi salaam ku dhaaka dhaakoonayay sana haaniya min alhijra sanadkii labaad ee hijrada ayaa meel la daadiyey saa loo wada dhigay marka madluum ducadiisa ilaahay waa aqbalaya laansurannaka walow bacda xiin qof haddii laga gardaran yahay ducadiisa waa soo socotaa ama ha dahdo ama ha soo degdegtee ducada iyo nabsiga qofkaasi waa helaya waa helaya dayib nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam way qofkay saa yeelayaan dacwadii iyo diintii buuna ku mutaystay markuu moxamed binu cabdilaahi ahaa oo nin reer quraysheeda u ahaa binu haashima oo nabiwo iyo risaalo midna waxba uuna ka ogeyn maxamedulamiin bay dhihi jireenoo way koolkoolin jireen laakiin markuu yidhi maa lakum min ilaahin hayru uu yidhi ilahay waxaan ahayn oo adkaygii mooyeen wax kaloo la caabud ma jiro ayay kor boodeen oo dheheen waa maxuu sheegaayo awa saddex boqol iyo lixdan sanan baan haysannaa nadeeqila oo umuuro badan oo u kala diraa ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ma aalihadii buu ilaah keliya ka dhigay marka markaad tira ilaah keliya ha caabudo dad baa ka danqan dad baa la xanuunsan dad baan rabin oo rabo wax kale in lagu garabwado ilaahay subxaana wa tacaala qaala abu isxaaq baa wuxuu yidhi alwaliid ibnu cuqba ninkan la yidhaahday meesha lagu sheegay waliid ibnu cuqba qaladun waa qalad fii hada alxadiid xadiidkan in la yidhaahdo weliid binu cuqba qalad weeyaan maxaa yeeley weliid ibnu cuqba bin abi mucayd wuuba yaraa markaa wax yar buu ahaa nabiga alay salaam fatxu makaa loo keenay asagoo yaroo madaxa uu masaxay weliid binu cuqba cuqba bin abi mucaydkan mandheertayaa dhalay laakiin saxaabi jaliila buu noqday markaasna xilligaasna nin weynoo wax qaban kara maba ahayn kuma jirin midka asaga ahee ku jira waa inoo imaan doonaa waa weliid ibnu cutba ee weliid bnu cuqba maaha qaala xadaanaa muxamed bn muhana alcanazi abu muusa wa muxamed ibnu bashaar walafd lilmuhana qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar xadaanaa shucb bnu xajaaj qaal samictu abaa isxaaq baan maqlo yuxadiu warami can camr bn maymuun can cabdilaahi qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud baynamaa rasuulullah xilli nabiga ilaahi sala allahu calayh waaalih wasalam uu saajidun sujuudsanya wa xawlahu gaararkiisana naasun dad min qurayshin reer quraysheed ay fadhiyaan id ja'a waxaa yimid cuqba bin abi mucayd baa la yimid bisalaaja zuurin neef geelah mandheertiis buu la yimid quruntay oo urtay faqadafahu wuxuu ku tuuray calaa dahri rasuuliillah dhabarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaasa meel loo quura ah qashin in la saaro jidhka nabiga calayhi salaam oo dhan mubaarak buu ahaa saxaabadu nasiib nin helay ayaa gaari jiray oo taaban jiray oo isku dhajin jiray oo dhunkan jiray sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga markii yooma bader uu nin safka soo hagaajinayo saa u riixay waad i xanuujisay nabi allow markaasuu yidhi qisaaso waay haddaan ku xanuujiyey saa hadduu marada u fayday waa isku dhajiyey oo ugu dhegay nabiga calayi salaam waase haddii la yidhina geeri baan ku dhowaahay oo dagaal baan ku jiraa waxaan rabaa aakhiru cahdii bika inuu noqdo meeshii uu kaa dambaysay jidhkayga jidhkaadii oo istaabtay nabi allow raggii marka rumaysnaa saasay ahaayeen candhuuftiisay barakaysan jireen oo nabiga calayhi salaam weysadiisay barakaysan jireen oo timihiisaa la qaybsan jiray sala allahu calayh waaalih wasalam laakiin waa kuwan waa kuwaan indha iyo dhagaba lahayn wey ooan garanaynin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wamaa tuqni alaayaatu wannudur can qowmin laa yu'minuun dadaan mu'min iyo iimaan midna lahayn waxay kala garanayaan aayaadkaasi muuqda ee nabiga ka muuqda calayhi salaam nuuminimadiisa iyo rasuulnimadiisa xataa haddayna qur-aan iyo nusuus ayna soo degin ayaa laga garan jiray nabiga calayhi salaam qiimaha uu leeyahay low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badiihatuhu tunbika bilkhabari nabiga calayhi salaam xasaan binu haabit radia allahu canhu ayaa saas leh hatii aayado soo degin caddaynaysa nabinimadiisa iyo mucjizaad nabiga malaamixdiisa iyo badiihadiisa ayaaba kutusaysa nabiga calayhi salaam rasuulnimadiisa iyo khayru khalqilaahinimadiisa sala allahu calayh waaalih wasalam faqadafahu calaa dahri rasuuli illahi falam yarfac ra'sahu nabiga madaxa kor muun qaadeen sujuudii fajaءat faatimatu baa timid faakhadathu waa ka qaaday can dahri dhabarkiisa wadacad calaa man sanaca dalik waxay cayday habaartay dadkii waxaa sameeyey faqaala nabigana calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu yihi markuu salaadii ka baxay allahuma calayka almala qorayshoo dhan maaha kooxdan min qurayshin reer quraysheede ashraafta isku magacowday abaa jahlin ibnu hishaam kow wa cutba bin rabiica laba wa cuqba bin abi mucaytin wa shayba bini rabiicata wa umayata bni khalafin ow amase ubay binu khalaf baa layidhi shucbatu shaaku shucba binu xajaaj baa shakiyey laakiin sidaa saxdaa umayo wey waxa beder ku dhintay ee la socday nimankan ubay ibnu khalafna uxud baa lagu dilay waa ninkii nabiga u dilay calayh salaam qaala falaqad ra'aytu maxaan arkay qutiluu ayagoo la laayay yowma badri maalintii bader fa ulquu lagu daadiyey fii biirin ceel qaliib ah hayra anna umayata aw amase ubay taqatacad awsaaluhu umayaha weeyaane isagu wuxuu ahaa nin aada u buuran wuuba kala daadaatayba qoraxdii markay ku dhacday maalinta koowaadba intuu fuuray hal la jido haddii yidhi xubnihiisa lugba meelbalugta meel bay u gooday gacan meel bay u gooday falam yulqa fi lbi'ri ceelkii waa lagu tuuri waayey weliba isaga intii la qabtay oo noolo lagu qabtay ayaa habeennimadii waxaa la arkay nin saxaabada ka mid ahaa oo ay heshiis lahaan jireen markuu madiine imaado soo dhoweyn jiray isagana markuu maka taga soo dhoweyn jiray cabdiraxmaan bin cawf ayaa damcay inuu fakiyo sii daaya isagii wiilkiisii bilaal baa arkay dee radia allahu canhu ragguu cadaabi jiray ah addoon u ahan jira cadaabi jiray markaas wuxuu yidhi umayata min akhalaf laa najawtu in najaa aflabadii buu qeydi dadkii oo jiifa maxaabiistii bay ahaayeen war umaya fakanaya hadduu badbaado waataana badbaadin waa kii laiskugu imaaday wadeen dhexda lagu soo gaaray isagoo lasii walwaalayo halkii baa lagu gowraco lagu dilay qaala waxadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana jacfar ibn cawn qaala ahbarana sufyaan can abi isxaaqi bihada isnaadi naxwa wazaad wa yastaxibu alaaan saddex buu jeclaan jiray nabigu inuu ku celceliyo ducada yaquulu allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biqurayshin allahuma calayka biquraysh alaaa wadakara fiihim alwaliid bnu cutba buu sheegay badala alweliid bnu cuqba bedelkeedii waa weliid bnu cutba wa umayata bnu khalaf walam yashaka ma shakin umayo inuu yahay amaa ubayi sanadkaasi ma dhimanine wuxuu qaanuudkiis galay iyo malagiis galay isagana isha laga soo ridoo la dilay yowma uxud walam yashuk qaala abu isxaaq wanasiitu saabica cumaara buu ahaa waxadaanii salamatu bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acyan qaala xadaana zuhayr xadaana abu isxaaqin can camr bn maymuun can cabdillaahi qaal istaqbala rasuulullaah nabiga calayhi salaam baa wuxuu qaabilay albeyta kacbadii salaad buu tukanaya nabiga calayhi salaam fadacaa calaa sittati nafarin lix qof oo min qurayshina buu habaaray oo nabiga calayhi salaam dhib u geystay fiihim abu jahal baa ka mid ah oo lagu yaqaano dhibka uu nabiga dhibi calayhi salaam maruu wax saaro maruu dad ku diro maruu marjiyo intuu marada ku marjiyo uu yidhaahdo siaad hortaanada ufoorarsan kartaa oo uu abubakar ka fujiyo o yidhaha taqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah intuu ka tuuray war rabbiy allah miyaa ninka lagu dilayaa rabbigay waa allah miyaa lagu dilayaa ayuu yidhi intuu ka fuji iyo mar uu goodiyo yidhahda moxamed maa sidii u foofoorsanaya haddaan arko waxaa weeyaan tallaabaan ka qaadi oo malaa'ig lagu sii daayo isagoo oo taagan malaa'ig lagu sii daayo oo arkay oo isagoo carari la arkay oo la fiijiyey abujahal malcuun buu ahaa markii dambena wuxuuba ahaaba kuwii raggii dilka ku xukumay ibliis baa isku raacay in nabiga la dilo shirqoolkii ilaahay uu ka badbaadiyey hijrada ee ilahay uu soo saaray nabiga calayh salaam iyo saaxiibkiis wa umayat bnu khalafin wa cutba bnu rabiica wa shaybata bnu rabiica wa cuqba bin abi mucaytin faaqsama billahi ilahay buu ku dhaartay nabigu cabdullahi eh, mascuud buu ley fauqsimu billaah ilahay baan ku dhaaranayaaye laqad ra'aytuhu maxaan arkay sarcaa iyagoo yaalyaalo lagdan calaa badrin beder ceelkii korkiisa qad hayarathum shamsu qoraxdiibaa bedeshay wa kaana yowman xaaran wa kaana bader wuxuu aha yowma badrin yowman maalin buu ahaa xaaran kulul ayaguna gaalo weeyaan uraya oo inaabay yaraatee aan wax yar soo joogaynin way babaktiyeen markaasay ureen urkoodiibaa deena godka layskaga guray waxadaanii abu daahir axmed bnu camr ibnu sarxi almisri waxarbala bnu yaxya tujiibi wa camr bnu sawaad alcaamiri wa alfaaduhu mutaqaariba way isku dhowdahay qaaluu waxay dheheen dhammaanse xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbi almasri qaala ahbaranii yuunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab azuhri moxamed bnu muslim qaala xadaanii curwatu bnu zubayr ana caaisha zawja nabiyi sala allahu aleyh wasalameed xadaatu waxay u warantay wiilkaas ay habareerta u tahay curwa binu zubayra annahaa qaalat waxay ku tiri lirasuulillaahi nabiga calayhi salaam bay ku tiri yaa rasuul allah rasuul allow hal ataa calayka ma kuu yimid korkaada yoomun maalin kaana ashadda kaaga daraama yowma uxud maalintii uxud oo soo weerareen madiina ee toddobaantan saxaabadii adii aa la laayay adeerkaa uu ka mid yahay aad aada ugu jecleed xamse adiga lagu dhaawacay saddex dhaawac madaxii lagaa dhaawacay oo wejigii lagaa dhaawacay oo dhooshii lagaa riday maalinta maalin kaaga daran maku soo martay baa iyay ku tiri nabi allow faqaala sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi laqad laqiitum waan la kulmay min qowmika waxaan kala kulmay jawaabtii waa maqan adan kabiiran adan shadiidan dhib daran ayaan kala kulmay qoomkaadii ma aha maalintaa keliya wa kaana ashaddu maa laqiitu waxaa la kulma waxaa igu daraan yooma uxud dagaal bay ku jireen difaac bay ku jireen waxbay iska celiyeene waxaa la kulmay waxay igu daraan minhum xaggooda yowma alcaqaba maalintii karinta weeyaan iyo caqabada caqabadu waa buurta gaaban ee buuraha geesaheeda ama dhabada buura meesha yeelay karayn gaabada yaa karin la dhahaa id caradtu maalintaasaa igu dareedoo qisadeeduna waxay ahayd id caradtu nafsii nafteeda waxaan u bandhigay calaa ibni cabdiyaaliil ibni cabdikulaal niman ina cabdiyaaliil ibni cabdikulaal la yidhaahdo oo daa'if madax ka ahaa markuu maka ku noolaan waayey oo diintii iyo dacwadii uu nabiga calayh salaam faafin waayey naftiisana u baxsan waayey iyo wuxuu yidhi bal daa'if amaad ka heshaa bangangelyo ooy ku badbaadiyaan oo ku difaacaan diintana aad xagga ka soo faafisaa ilaan diin joojinteeda warkeed ma jirta iyadu qoraxda buu yidhi haddii milita la ii saaro dayaxana bidix la ii saaro inaan ka taga amarkan ka tegi maayo taayo wadahadal iyo mufaawada kama fura diintan faafinteeda iyo sheegiddeeda iyo gaadhsiinteedu ayadu waxaa weye muran kama taagna ee meeshii ay ku faafi laheed iyo ammaamankii iyo ammaankii lagu heli lahaa nabigu raadinaya calayhi salaatu wasalaam ila nabadgelyo unbaa diintu ay ku faafi kartaay meel ammaan iyo nabadgelyo ka jiro unbay dacwadu ka faafi oo tacliin ka socon oy noolal ka suuroobi oo ummaddu ay qurux iyo wanaag ku yeelan kartaa nabad haddayn jirin qurux ma jirto diin iyo dacwo iyo wax la sheegina ma jirto nimankaasaan bal aaday oo erbil bardaa'if aan gaaro falam yujibnii ima jawa ajiibin ibnu cabdiyaali ibnu cabdilkulaal ilaa maa wixii igama aqbalin an aradtu ka doonay iska dhaafee waxay sameeyeen doqomadii caramadii duuflaalladii wax allaala wixii carruur iyo iska risahaa ayaa lagu dalbado waxaa la yidhi dhagax tuura markaasaa nabiga la dhagax tuuray oo dhiig laga keenay calayhi salaatu wasalaam mawlihiisi zayd binu xaarita binu sharaxbiil baa la socdaa fandaraqtu waan iska tegay buu yidhi waana anigoo mahmuumun murugsanoo la murugiyey calaa wejhi wejigaygaa iskaa dhaqaaqay buu yidhi meelaa u socda ma garna makana laga soo saar daa'iftuu soo baxayna nabiga laga bixi waan iska dhaqaaqay buu marka falama istafqii ma miirsanin ilaa biqarni hacaalib meesha qarnu hacaalib la yihahda qarnu manaazilla waa la yidhahdaa miiqaatu ahli najdi weeye reer najdi meesha ay ka soo xarmadaan daa'if agteeda weeyaan asaylu lkabiir baa hadda la yidhaahdaa halkaa markaan maraayo on baan biirsaday oorwaraase xaggeed maraysaa xaggeed u socotaa fa rafactu ra'sii madaxaan kor u qaaday fa idaa ana bisaxaabatin daruur baaba qad adallatnii i haraysay oo korkayga qoraxda iga haraynaysa fa nadartu waan fiiyey daruurtii fa fiiha waxaa daruurtii dhex socdoo ha jibriilu malakuljibriil fanaadaanii jibriil baa ii dhawaaqayoo faqaala yidhi ina allaha caza wajal ilaahay qad samica waa maqlay qowla qowmika qowmkaada hadalkooda laka ay kugu dheen adiga iyo wamaa wixii ay raduu calayka kugu radiyeen waxay kugu soo celiyeen iyo dhibkii kuu geysteen alla waa maqlayaa fooqa sabci samaawaad buu ka maqlayaa waana arkayaa waqad bacaa ilayka wuxuu alla kuu soo diray malaka aljibaal malaa'igtu qayb qayb bay leeyihiin shaqooyin kala duwan bay leeyihiin buuraha malag baa umuurahooda malagii buuraha u saaraa ayuu ilaahay kuu soo diray litaamuruu inaad amarto bimaa wixii aad ku amarto shiita aad doonto fiihim kuwa in lagu dhex sameeyo wixii aad rabto nimanka in lagu sameeyo maanta malagii buurahaba fujin karay ee loogu talagalay shaqadaa lahaa ayuu ilaahay kuu soo diray amarkaaduuna qaadano maanta uu ka dambeeyaa si allah saad ku amarto yuu ku shaqayn maxaa dhib loo geystay nabiga calayhi salaam oo murug iyo walbaar ay haysataa nimanka ayagaana say u mudan yihiin in la baabiyo fiiri wamaca dalika qaal waa soo socotaa fanaadaanii malaku ljibaal buu yii nabiga alai salaam hadduu jibriil uu sidaa yidhi malakuljibaali annagiibuu dhexdeennada ka baxay malakuljibaal baa ii dhawaaqayo wasallama calaya waa i salaama isaguna uma qaala wuxuu yihi yaa muxamedu muxamedow ila yaqaanaan malakuljibaal iyo nabiga macallinkiisa jibriil baa isbaraya muxamedow in allaha ilaahay waa siduu jibriil sheegaye qad samica waa maqlay qowla qowmika qoomkaada hadalkiisa laka ay kugu dhaheen wa ana malakuljibaal buur meelay joogtay oo malagii wixii saarraaha ay ka dambeeyeen ayaan ahay waqad bacaanii rabbuka rabbigaabaa isoo diray qad bacafanii waxaa ii diray rabbuka rabbigaabaa ilayka adiga isoo gaadiray litaamuranii inaad i amarto biamrika amarkaada famaa shi'ta wax allaaba waxaad rabtay amar in shi'ta haddaad rabto an udabiqa calayhim alakhshabayn in labada buureed ee maka abu qubays iyo buurta kale ka soo horjeeda labadaa buurood haddaad rabto inaan ku daboolo oon ku maqiiqiyo oon eber kaga dhigo sidii uu ku lajabiyey facaltu waan samaynayaa ee amar adi un um. faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jawaabtiisa arag adoo dhibkaa lagu geystay gaala xarbiyiina dhibaatada ay kuu geysteen oo lagu yidhi maanta gacantaada ku jirta awooddaada ku samee maxaad falinayd nugleer baad haysataa ku dhufati lagu dhihi lahaa faqaala lahu rasuulu lah nabig alay slam wuxuu yidhi bal arju laymahay in la baabiyo ma rabee arjuu waxaan rajo ka qabaa an yukhrija allah inuu ilaahay ka soo saaro min aslaabihim dhabarkooda xataa kuwa nool haddaynan khayr lahayn kuwa ay dhari doonaan man yacbudu allah dad ilaahay caabuda waxdahu keligiis laa yushriku bihi shay-an aan ilahay waxba la wadaajiraynin fahmi kara waxaan sheegaayay inuu ilahay ka soo saaro yaaba rajo ka qaba ayagana iska dhaafay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamkao dhanba gaal iyo muslim insi iyo jinni makhluuqoo dhanba wuxuu u ahaa nabigu naxariis calayhi salaam ana raxmatun muhdaad buu leeyahy naxariis la soo hadiyeeyey baan ahay buu yidhi nabiga alayh salaam ilahay baa noo soo hadiyeeyey oo noo soo diray sala allahu calayh waaalih wasalam walam yakun yulhiihi axadun can axadin kaannahu waalidun wannaasu atfaalun saasuu nabiga calayh salaam waalid buu ahaa nabigu calayh salam dadka kaleo dhanna carruurtiisa oo kale ahaayeen gaaladi buu leeyahay yaan la baabi'in islaamnimo inay qaataan duriyadooda ay islaam qaataan baan rajo ka qabaa himigiisa fiiri kuwan jooga iska dhaafa waxay dhali doonaan ayuu rajo ka qabaa rasuulka calayhi salaam sidii bayna noqotay maka almukarama quraysh dhammaantood waa islaameen oo waa isdhiibeen qaal xadaanaa yaxya bnu yaxya waqutayba bnu saciid kilaahumaa can abi cawaanata alwadaax qaala yaxya akhbaranaa abu cawaanata can alaswad bni qays can jundub bni sufyaan qaala daniyat isbucu rasuulilah fartii nabiga calayh salaam baa dhiigtay fii bacdi tilka almashaahid goobahaasi uu nabiga ka qayb galay dagaallada ah mid ka mida yuu farta nabiga ka turaanturooday dhagax iyo ku dhuftay way dhiigtay faqaala fartii buu la hadlo wuxuu yidhi hal anti ilaa isbicin daniitii wa fii sabiiliillaahi maa laqiiti hal anti ma wax kalaa tahay adigu ilaa isbicun fardhun baa tahay soo ma fartaasoo daniitii dhiigtay wa fii sabiiliillaahi ilaahay wadadiisaadna ku sugan tahay maa laqiibti waxaad la kulantaba waxaad la kulanta ilahay waddadiisii ku jirtaa tasliya wa tasbiir nabiga calayh salaam fartiisii iyo jidhkiisii buu sabirsiinaya waxaan ku gaaray markii loo fiiriyo waxaad ku jirto wax weyn maaha fii sabiililahi baa ku sugan tahay maa laqiit jawaasu mukhaatabatu linsaana badanah wa nafsah qofka naftiisa iyo badankiisa inuu la khidaabi karo oo hadal uu jeedin karo cumar abubakar baa wuxuu dhihi jira carabka inta soo bixiyo hada aladii awradanii lmawaarid carabkiisa wuxuu dhihi jiray kan kan carab kula hadlaya saa keligee kanaa dhibaato badan ii geystay marka far un baa tahay fii sabiilillahi haddaad tahay dhiig kaa imaaday iyo far kaa go'day iyo dhibaato ku gaadhay waxaasoo dhan ba wax weyn ma aha fii sabiilillahi haddaad hesho nasiibkaabaa heshay walastu ubaalii buu leh khubayb xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana lilaahi masracii kol haddaan ilaahay dartii u dhimanaya dhinacii liilagdaba dankama lihi buu leeyahay xadaanah abu bakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim jamiica can ibni cuyaynata sufyaan can aswad ibni qays bihada isnaad waqaala kana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu aha fii haarin aar buu nabigu ku sugnaa aarka waa buurta godadka buuraha hoostooda iyo qorafyaha ayaa la yihahdaa aar jeyshka iyo ciidankana waa la yihahdaa aar fii aarin ee fii jeyshin fa nukibad markaasaa waxaa nabiga calayh salaam nukibad isbacuhu fartiisii nabiga calayh salaam ayaa la dhiijiyeyoo waxbaa soo gaaray wuu turaatay nakbada waxaa weeyaan usiiba waxaa la asiibay oo nakba iyo isaabaa ku dhacday isbacuhu firtiisii nabiga calayhi salaam qaala xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali ibnu rahaway ahbarana sufyaan can alaswad ibni qaysin annahu samica junduban yaquulu jundub oo leh abda'a jibriilu calaa rasuuli illah malkul jibriil baa ka daahay nabiga calayhi salaam oo sidii waxyiga uu socdaybaa maalmo la waayey nabiga oo waxyi ku dagaaya oo aayado cusub sheegaya oo akhrinaya faqaala almushrikuuna gaaladii reer quraysheed baa waxay dhaheen qad wudica muxamadun muxamed waa la sawootiyey waa laga tegey muxamed laga teg wixii ka waalin jiray oo u imaan jiray waa ka tegey ah, umujamiil baa ka mid imra'atu abilahab xamaalatulxadabti ayaa ka mid faanzala allahu caza wajal ilaahay baa soo dejiyey waduxaa walleyli barqinkii ku dhaartay iyo waleyli habeenkii ilaa goortii uu leylku sajaa madoobaadee maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbiga wamaa qalaa kumana caroonin been bay sheegeen ah, rabbi kaamana tegin kumana caroonin waxyiina wuxuu ku degaa xikmad ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala amar ilaahay buu ku soo degaa jibriil wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika amarka rabbigaa ma ku soo degnaa buu yidhi jibriil iskama imaado qaala xadaana isxaaq bin ibraahim wa moxamed bin raaficin wlafd ibn raafici qaala isxaaq akhbarana wqala ibn raafic xadaana yaxya bnu aadam xadaana zuhayr can aswad ibn qays zuhayr bn mucaawiya can aswad bni qaysin qaala samictu jundi bni sufyaan yaquul ishtakaa rasuulu llah nabiga calayh salaam baa xanuunsaday falam yaqum leylatayn aw alaaan laba habeenay saddex habeen buuna istaageen oo qiradii salaatuleylkiisii ayay maqli waayeen dariskii fajaaءat waxaa u timid imra'atu naag baa u timid waa umu jamiil faqaalat waxay tihi yaa muxamed muxamedow inii la arjuu waxaan rajo ka qabaa an yakuuna inuu ahaado shaydaanuka shaydaanka kaa waalinaya qad tarakaka inuu kaa tegay majnuun iyo saaxir iyo kaahin iyo wax aan nabi maxamed qabanin ayay ku dhihi jireen oo afkooda uu soo mari jiray sala allahu calayh waaalih wasalam acqalu nnaasi wa aclamihim wa akarihim xikma ninka ugu caaqilsanaa oo ugu xikmad badnaa oo ugu faseexo badnaa buu ahaa nabi moxamed sal lla ly slam lama rahu ma arkin bay leedahay sababtu qaribaka inuu kuu dhowaaday mundu laylatayni laba habeen iyo alaad habeen inta laga joogo ma maqal shanqadhaaba kuma imaanin qaala faanzl allah caza wajal wduxa wleyli ida saja maa wadacaka rabuka wma qala hada mima laqiya nabi sal slm min alada min almushrikiin xadiistan waxaa loo keenay dhibkii nabiga uu mushrikiinta kala kulmay buu kamid yahay inay aflagaadeeyeen oo jibriil iyo waxyigii iyo diintii bay ka baxsan weyday waxadaana abubakr bn abi shayba wmuxamed bn muhana wanwajaar qaluu xadaana maxamed bn jacfar can shubxa waxadaana isxaaq bn ibrahim qaala ahbarana almurayi xadaana sufyaan kilaahumaa can swad bni qaysin bihada isnaad naxw xadiiihima baabun fii ducaa'i nabiy nabiga calayhi salaam ducadiisii ila allah dacwadiisii ducaa dacwo wey dacwadii nabiga uu ilallahi dadka ugu yeerayey wa sabrihi sabirkiisa uu calaa ada lmunaafiqiin munaafiqiinta dhibkooda uu u sabraayey kuwa gaaladae ka fogayshayaan maahee kuwa muslim baa nahay leh oo haddana gaalo ah ayaa jiray oo nabiga markay fursad ka helaanba ku xadgudbi jiray qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandli wmaxamed bn raafic wcabd bn xumayd walafd bn raaficin qaala bn raafic xadaana wqaala laakharani akhbarana cabdrazaq ahbarana macmar bn rashid can zuhri can curwa bn zubayr ana usaama bn zayd ahbarahu curwa uu waramay ana nabiya sala allah aleh wasalam inuu rakiba xibaaran dameer buu nabiga calayhi salaam fuulay calayhi dameerkaasna ikaafun kooraha saaraa taxtahu nabiga hoostiisa waxaa yaala oo kooraha kor saaraa qadiifatun sijaayad fadakiyatu tuuladaas fadak la yidhaahdo ee madiinada khaybar u udhaxaysa lagu sameeyey wa ardafa waraahu gadaalla wuxuu fangeliyey oo fadhiistay usaamata usaama ardafa wuxuu fangeliyey nabiga calayh salaam usaamata hal neefoo dameer ah ayaa nabigii usaama isla saaran yihiin hadduu qaado oo xooggaa leeyahay tabar uu u hayo dhib ma leh dameeraha waxaa ilaahay u abuuray litarkabuuha waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina ayaa ilahay u abuuray subxaana haddaa aragta marka nin dameerkiisa saaran ama gaari dameerkiisa saaran war ka deg hadhihin waa saxsan yahay dameer waxaa loo abuuray in la gaadiisto oo la fuusho oo la alaaba saarto bishardi inuu karo awood inuu leeyahay in baa shardi ah hadduu maaragtay afardinleynayo oo la ordaayo saasaa ilahay ugu talagalay wa huwa yacuudu sacad binu cubaada nabigu wuxuu u socdaa dameerka uu saaran yahay wuxuu booqanayaa sacad binu cubaada bani xaaris binu khasraj buu ku booqanayaa isagoo xanuunsan ninkii sacad ahaayee reer khasraj odayga u ahaa suldaanka u ahaa duq u ahaa buu nabiga booqanaya calayhi salaatu wasalaam shareecadeenna odayaasha qabaa'ilka hogaamiyaasha u ah ru'asaal cashaa'irka la yidhaahdo in la ixtiraamay mudan yihiin maxaa yeelay reerkii asagaasay fiirsadaan hadduu hagaago ummaddii o dhan baa raacaysa dacwada in ayaga laga bilaabo oo ayaga la cumaamado oo laisku dabiridaa fiican marka nabiga calayh salaam labadii oday ee ansaar ay lahaayeen si u soo dhaweyn jiray calayhi salaatu wasalaam booqasho ugu tegey wadaaka marka ayaga u ahna qabla waqcati badar dagaalkii badar intuuna dhicin ee wax munaafiq la yidhahda san jirin bay ahayd munaafiqnimo waxay bilaabatay bader kadib bader markii dagaalkeeda u dhacay kadib xilligii saddex iyo tobankii nabiga calayh salaam uu maka joogay munaafiq ma jirin gaal cadow gaalnimadiisa muujisanayo oon baa jiray bader markii madiine la yimid labadii sana ma jirin dagaalkii bedera markuu imaaday ayuu munaafiqnimo bilaabatay munaafiq waxaa weye waa gaal cabsanaya gaal baqaaya oo noloshay ku adkaatay oo rab muslimiintu iskala quuto oo guurkooda ka qayb qaata weeyaan marka hadduu muujisto waa la foqooqi oo waa la dayrini waa la fogeyn marka waa iska dhex daaqayaa maalintii beder dagaalkii beder intuun dhicin ka hor ayay ahayd xataa marra nabigu wuxuu soo maray socodkii uu socday oo booqanay bimajlisin meel la fadhiyo fiihi majliskaasi waxaa ku sugan akhlaaqun dad kala duduwan min almuslimiina muslimiintii wlmushrikiina gaaladii cabadat lawthaan gaaladi waa sii qaybsanye cabadat alawthaan kuwii asnaamta caabudaaya ee mushrikiinta ahaa iyo walyahuudi yahuudda ahlulkitaabkaheed iyo muslimiin baa isdhex fadhiya weli lama kala bixin fiihim cabdullaahi bnu ubay waxaa dhex fadhiya odayaasha kamida meesha fadhiya cabdullahi bnu ubay bnu salol oo markaa gaalnimadiisa caddaysanayo wa fi lmajlisi meesha waxaa fadhiya oo kale cabdullaahi bnu rawaaxata oo nabiga calayh salaam saxaabadiisa ahaa oo shaaciru rasuulilaahi ah asagana waa fadhiyaa falamaa khashiyat almajlisa majliskii markay dabooshay oo ay ku soo dhowaatay cajaajatu daaba daabadda fidhadeedii dabeer kadlaynayo socda siigadiisii iyo boodhkiisii markii majliskii la fadhiyey ay saa ugu soo dhowaatay khamara wuxuu dabooshay cabdullaahi bnu ubay munaafiq gaalka marka gaal buu ahaaye anfow sankiisa xumaabuu marada saartay biridaa'ihi maraduusaa u saartay waa dameer socota boorkeedamaba soo gaarayo iyadoo siga uma wadaa maradubu gacanta saa u saartay ur buu markaa ishaarayaa waxbaa soo uraayo weeye waa been uma qaala wuxuu yidhi laa tuqabiruu hana booreenina calayna korka annaga <coughs> war hana booreennina hana booreennina sidiinii urkiinna nala dhaafa fasallama calayhim nabiyu nabiga dankama geline waa salaamay horeba uusoo socday sala allah aleh wasalam uma marka waxaad laga qaadanaya dad gaalo iyo muslimiin isku dhex jira haddaad u timaado assalaamu calaykum waraxmatullah baad adoo muslimka u niyoonayo uma waqafa waa istaagay nabigu fanazla waa ka degay damaarkii fadacaahum wuxuu ogu yeeray ilallaahi ilahi ba ugu yeeray wa qara'a calayhim alqur'aana qur'aankana uu ku dul akhriyey wax dad lagu wa'diyo oo la xasuusiyo qur-aanka ugu weyn qur-aankii ku dul akhriyay nabiga calayh salaam waa carab garanaya qur-aanka iyo macnihiisa qofkaan garanayna waa loo fasiri aayaadka qur-aanka ayaa ugu ba wuxuu yidhi ayuha almaru idibla-aanta weligiiba u watay inti kale ma hadlin asagibaa haddana hadlo wuxuu yii ayuha almaru qof yahow ruuxu yahow yaa rasuululahi ma jirto xataa magaciisa maxamed ma dhahayo ayuha almaru ruux yahow qof yahow laa axsana wax ka fiican ma jirto min haadaa waxaad akhrinayso in kaana hadduu yahay maa taquulu waxaad leedahay xaqan hadduu run yahay hadduu xaq yahay oo wax fiican xaq oo ma aragnabu ka wada falaa tu'dinaa hanugu dhibiinse fii majaalisana meelaha aan fadhino khiyaarta meeshay fadhidi iyo sheeka hallays hanugu noqonin ah wararkii iyo sheekadii noo socotay iyo munqaxii hanaga hadlaynin ileen waxaa weeyaan dad bayba dhibi wacdi iyo waano iyo aayad iyo diin haddii loo sheego ayba dhibaysaayoon ka xanuunsanayo ayaa jira qofka hadduu marka qur-aankaa ka xanuunsado oo qur-aanka uu dhibo gaal wey munaafiq weeye markaas hadduu isqarinayana oo uu muslimiin sheegaan jirayna hadduu laakiin qofkan hadlaaya uu xoogow kohonaya asaga ku kale hadduu imaadana warkiisa uu maqli lahaa kaa asaga aan nifaaq laguma xukumi karee laakiin waani qof khaldan qofka asaga ah xumaanta idii dhexaysa ha fiirine wuxuu ku hadlaya dhegayso warjic noqo ilaa raxlika orod meeshaad ka timid iyo gurigaadii ku laabuu ku yidhi faman ja'aka qofkii kuu yimid faman ja'aka qofkii kuu imaada mina anaga nagamida faqsus caley u qisoqiso qofkii kuu imaado waxu sheeg sheeg laakiin meelahan aan fadhiinay ee ha noo imaanin faqaala cabdulaahi bnu rawaxa oo saxaabiga fadhiya wuxuu yidhi ikshinaa nagu dabool noo imow fii majaalisina meesha aan fadhina nabi allow noogu imow fa ina anagu nuxibu annagaa jecel dalika wacdigaada iyo hadalkaada macaaniye qur-aankan annagaa sidii malabkii u cabaynoo jecele qaala faistabba almuslimuuna muslimiintiiyo waxaa iscaycaytabay walmushrikuuna gaaladii iyo walyuhuuddi oo isku dhinac ah xataa hamuu waxay ku sigteen an yatafaawabuu waxay ku sigteen inay isku moodaan waxay is yeelaan riwaayo kale waxay imaan doonta in laisku gacan qaaday laakiin dagaalka inuu weynaado nabiga calai salaam baa intaa araaro ku jiro dagaal ma bilaabanin dadka inay isdagaalaana laguma heshiinin waa kala aamuusiyey falam yazil innabiyu nabiga kama zuulin calayhi salaatu wasalaam yukhafiduhum inuu hoos u dhigaayo arrintu wax weyn maaha hoos u dhigaayo sahlaayo war wax weyn ma haysdaayo war isdejiya a uu leeyahay uma rakiba markuu kala dejiyey yurakiba daabatahu dameerkiisii daabadiisiiba hore usii fuulay xataa dakala calaa sacad bini cubaada sacad binu cubaada oo marka hore usii socday intan waa dacwa caabira xogow dacwada muruuru kiraam ba iska aheede qasadkii ninkaasuu booqanayay markuu u galay faqaala wuxuu yidhi ay sacdun sacadow alam tasmac miyaadan maqan ilaa maa qaala wuxuu yidhi abuu xubaab kunyadiisa nabiga calayi salaam ayuu iskaga magacaabay yuriidu wuxuu u jeedaa cabdallaahi ibnu ubay ibnu saloolkii maanta wuxuu ka dhaqaaqay ma maqashay odaygu oday weeyaane sacadkana duq u ah oo khasrajiga ah ee cabdullahi bin ubay khasraji buu ahaye qaala wuxuu ii yidhi maanta kada wa kada haddaan salaamay buuqaas iyo caydaas iyo waxaasuu nagu kiciyey qaala wuxuu yidhi sacad ucfu canhu iska cafi yaa rasuul allah rasuul allah cafi wasfax iska saamaxoo ka jayso fa wallahi baan ku dhaartay laqad acdaaka allaahu ninka meesha uu ka xanuunsan yahay cuqdadda iyo cudurka meeshuu ka bilaabay waan garanaynaa annaga waa naqaanaaye laqad acdaaka allaahu ilaahay wuxuu ku siiyey alladii nabuwadii iyo risaaladii uu caddaaka ku siiyey oo noo keentay oo madiinana noogu keentay walxaal walaqad istalaxa wixii ay heshiiyeen ahlu haadihi albuxayra tuuladan iyo magaaladan madiine ah dadkii deganaa wixii ay ku heshiiyeen an yutawijuuhu inay cabdullaahi bnu ubay ay cumaamadaan oy taaj u geliyaan oy ku caanashubtaan oy oday iyo suldaankii reerkao dhan guud awsiya khasrijba ayagoo raba inay madax oga dhigaan ayuu ilaahay ku keenay oo fa yucasibuuhu ay u duubaan bilcisaabati karin qofka boqorkaa mara madaxa loogu duubi jiray taaj lagu garanaayo calaamooyin bay sii jireen oo lagu yaqaanay sida ayagoo sameeyey oo taajkiisii taraayo isku diyaarinaya ayaa soo gashay nabi ilaahay kaa dhigoo soo baxday dacwadaadii magaalada madiina ka bilaabatay ada horay imaaninba sacdayn ay islaameen sacd binu mucaadi sacd binu cubaada ay islaameen asagina laga leexday falama radda allaahu markuu ilaahay celiyey daalika inuu gaalkan madax noo noqdo bilxaqi xaq ilaahay uu ku celiyey alladii xaqii acdaakahu ilaahay uu ku siiyey xaqii ilaahay uu ku siiyey markuu wuxuu soo watay oo loo soo waday ilaahay uga celiyey shariqa waa margaday bidaalika arrinkaas sababteed yuu la margaday waa nin daban xasannimo iyo cilbuquuq qaba waxaanu ku hadlayo wax kale ma aha kursi iyo suldaraadis weeye iimaanla'aan baa haysa markaasuu margaday waanu margisa ninkan ugu dadaabanin fadalika sidaa darteed yuufacala bihi la samaynaya maa rayta waxad arkayso muuqmur oo inuu kiciyo o foodla keeno meesha keeno ayuu rabaa facafa canhu nabiyu nabigu waa iska cafiyey calayhi salaam faruuba ka qaaday sidaasuu ku wadi jiray markii dambe ee beder intii la qabtay gaaladii madiino jooga ay dhaheen meelaan ku baxsanayna ma lehee aan marka shaati kale xidhanno shaati islaan aan xidhanno hoor hoosna aan iska ogaano on gaaladeenni la soconno oon farriimo isku darro oon garab ahaano oon muslimiinta aan lugooyo ku wadno markaasay bilaabatay markaa dambe munaafaqa ahaa masaajidkuu iska imaan jiray markuu nabiga istaaga calayh salaam dadka wacdiyo intuu furuq dhaho yuu dhihi jiray ninka nabi moxamed wey waa rasuul xaqa waa wanaagsan yahay warkiisa qaata buu dhihi aftahan wey ah, wain yaquuluu tasmac liqowlihim bannaanka markii loo baxana uu qandhuufan maada qaala aanifan wuxuu sheegay maqlaysa halkaasuu ka jabnaa annaguna waalaya wax kaluu wataa magaaladeen waa la qabsaday niman baa nagu soo duulay waxaanu haddana bilaabi dabkiisa in la damiyo unba weligii socotay ilaa dagaaladii xataa wuu raaci jiray markaasuu fursaddu helaba muslimiinta inuu mar walbaba fawdo iyo khilaaf dhexdooda geliyo isku dayi jiray suuratulmunaafiquun suurad la yidhaahdaa si gaar asaga dusha looga saaray oo lagu fadeexeeyey o lagu ceebeeyey xadaanii moxamed bnu raaficin qala xadaana xujayj can ilmuhanى qala xadaana layd bnu sacd can cuqayl can wisha fi hada اlisnaadi bimilihi wazada wadalika qabla an yuslima marka ayada ah ee wafxumada la soo istaagaya nabiga hortiisa waa qabla an yuslima intuuna islaamnimo muujisanin cabdulahi cabdulahi bnu solol cabdulahi binu intuuna islaamnimin waxaa laga wadaa intuuna muujisanin weligii ma islaamin ee markii dambe islaamnimuu muujistayo muslim baanahay buu ku doodayay waana la ogyahay inuu munaafiq uu yahay daahiru nifaaq nifaaqnimadiisa ay caddahay xadaana mxamed bn cabdillah al alqaysi qaala xadaana muctamir bnu sulayman bnu darkhana taymi can abihi abiis sulayman bnu darkhana can anas bni malik ilbasri radi allahu canhu qaal qiila linabiyi nabiga calayh salaam waxaa lagu yidhi low atayta cabdallahi bnu ubay naballow ninka cabdullaahi bnu ubayya ma si gaara ugu tagtid oo aad diinta gaarsiisid qaala faindalaqa waa tegay ilayh xaggiisa warakiba ximaaran dameer rawaa fuulay waa mar kale ama waa markaas hore oo laba muhiimad ayuu u baxay waindalaqa almuslimuuna muslimiintana way raaceen nabiga wahiya ardu sabkha meeshaas madiinaha waxay ahayd dhur caraseelah meesha ay fadhiyaan dhur caraseelah caraseesha waa dhulka cusbu cusbada leh ee roob haduuda waxba ka soo baxeen la iska dhidida ardu sabkhaba yuu joogay falamaa ataahu nabiyu sala allah aleh wasalam markuu nabiga u yimid qaala wuxuu yidhi ilayka canii markuu u yimid wax u sheeg damcay nabigu wuxuu yidhi iga leexo dhinac naga mar huwallahi baan ku dhaartay laqad aadaani waxaaba idhibay natmu ximaalika dameerkaada urkiisi baa idhibay faqaala wuxuu faqaala rajulu min alansaar nin reer ansaareeda u jawaabay ma waryihiin wallahi baan ku dhaartay la ximaaru rasuulillaahi dameerka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa adyabu ka idgoon riixan xagga wuduga ninka adigan uraya gaalkaa qaala faqaliba waxaa u carooday daraaddiis licabdilahi cabdillahi dartii waxaa u carooday rajulu min qowmi nin qowmkiisa carooda yidhi maxaad odayga saa u leedahay qaala faqaliba likuli waaxidin mid kasta kii gala saxaabigaana minhuma asxaabu baa u carootay waa quman yahay iyo waa gardarantihiin saxaabada dhexdeeda ayaaba isku dhacday qaarkood waa iska cusubtaa arrimuhu way cusub yihiin fa kaana baynahum darbun garaac iyo gacangaadh baaba jira biljariidi laantimireed iyo ulo wabilaydi gacmihi baa laisku qaatay wabinacaali kabiir baa laisla dhacay qaala fabalaqanaa waxaana soo gaaray annahaa qisadaasi inay nasalad kusoo soo degtay fiihim dhexdooda ama in daa'ifataani min almuminiina iqtataluu fa aslixuu baynahuma laba kooxoodaba min hadday iskhilaafaan heshiisiya warisdaaya yuu ninkan isagaa dhibaatadiisa idinkoo muslimiina isku kindiline baabu qatli abijahl abujahl dilkiisii sida loo nicbaa muslim waa ku cartay dhowr jeer baan soo marray abujahl iyo dilkiisii haddana waa ku soo celiyey xadaana cali bnu xujrin isacdi qaala ahbarana ismaaciil yani ibnu culaya qaala xadaana sulaymaanu taymi qaala xadaana anas bnu malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh waslam nabig wuxuu yidhi man yanduru lana waryaa noo soo fiiriya maa sanaca abuu jahl wuxuu sameeyey laba wiil inay seef la dhaceen oo yidhi kiraakumaa qatala waa wada dishay labadiinna baan soo marray ibna cafraa ama ibnu mucaad iyo mucawid bay ahaayeen ama axaduhumaa ibnu cafraa ka kalena ibnu camar bnu jamuux waa soo maray qisadaas ayadeed waan soo ogaanay markaas nabiga calai salaam nintii nafta inay ka baxday iyo in kale yaa noo soo ogaanay markuu dagaalka dhammaaday fandalaqa ibnu mascuud baa tegay oo saa u dhexqaadqaaday toddobaatan la laayey fawajada wuxuu helay qad darabahu ibnaa cafraa labadii wiilay cafraa ay dhashay mucawid iyo mucaadaha isagoo intay seefihi la dhaceen xataa baraka ilaa uu ka baraaqsaday oo uu barada nusqo kale barada uu ka qaboobay yacni dhaqdhaqaaq ma leh naftina kama bixin isaga oo nabar xun intuu ku dhacay naftina weli ka bixin ayuu ku gaadhay qaala fa akhada bilixyatih garhkii buu qabtay deena cabdullahi bn mascuud baa garhka qabanaya abujahl wakaan soo marray inuu yidhi liman daa'iratu lyowm isagoo sakaraada yuu leeyahay guushiyay yaa guushii maanta yeeshay yaa adkaaday lilaahi walirasuuli walilmuslimiin buu ku yidhi ilaah iyo rasuulka iyo muslimiinta guushii qaatay maanta markaasuu wuxuu yidhi deena laqad irtaqayta murtaqan sacban yaa rawaca alqanam ari raaciyow maanta meel waxaad ku taagan tahay inaad hawaysato ay kugu adkaan jirta hadda ka hor madaxuu kaga garkii buu qabtay faqaala wuxuu yidhi anta abu jahl abu jahl miyaa tahay ninkii isaga ahaa faqaala wuxuu yidhi hal fawqa rajulin nin korkii miyaan ahay aad qataltumuu disheen ninaad disheen wax ka koreeya miyaan ahay keliya waxaan ahay nimaad disheen baan ahay ee ninaad disheen oo rag ay dileen wax ka koreeya miyaan ahay intaan baan ahay aw qaala qatalahu qowmu qowmkiisa ay dileen wax intaan ka korreeya miyaan ahay rag waa isdiri jiree qaala waqaala abu mujlis baa wuxuu yidhi abu mujlisin laaxiq binu xumayd qaala abu jahl baa wuxuu yidhi falow hayru akaarin qatalanii low hayru akaar beeraley waxaan ahayn hadduu qatalana i dili lahaa ah, laba ree ansaareeda oo reer madiine ah ayaa dishay reer madiinana beeraley bay ahaayeen kuwaasoo yasaaya oo xaqiraya wuxuu le rag quman haddii idili lahaayeen oo rag beeraley beeraley ayna idilin baa i ficnaan lahayd buu leey halkaasuu ku baktiyey oo kurkiibuu ka soo jaray xadaana xaamid bnu cumar albakraawi qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan qaala samictu abi yaquul xadaana anas qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam man yaclam yaa ii soo ogaada lii maa facala abu jahl wuxuu sameeyey yashfi suduura qowmi muminiin in muslimiinta qalbigooda uu caafimaado ay ku bogsadaan oy farxaan ayaa la rabaa bimili xadiidi ibni culaya wa qowlaha bimajliska maa dakaruu ismaaciil waaye baabun wuxuu ku saabsan yahay qatli kacb ibnu ashraf kacab ibnu ashraf gaal dhihi jiray isaguna oo yuhuud asalkiis u dhashay la yidhi kacab ibnu ashraf dilkiisii daaquut alyahuud yahuud daaquudkeedii siduu u ahaa abujahal fircawn ulumma wa daaquutihim quraysh oo u kana waa daaquut alyahuud waaye xadaana isxaaq bin ibraahim alxandali wa cabdullahi bn muxamed bin cabdiraxmaan bin maswar izuhri kilaahuma can ibni cuyayna sufyaan walafdu liلzuhriy xadaana sufyaan عن camr بن dinaar samictu jaabiran aan maqlay buu yidhi yaquulu leh qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi man likacab binu ashraf saxaabadii buu la hadlayaa kacab binu ashraf yaa meel iga soo saara fainahu qad aada allaha ilaahay buu dhibay warasuula iyo rasuulkiisii heshiisihii laisku ogaayay ballantii buu ka baxay cadaawad badan buu kasbay gaaladii kaluu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ugu hiiliyey oo uu muslimiintii iyo dhibaatadii loo geysan lahaa buu gaalada oga hayliyey afxumo iyo cay iyo gabayna waa looga maara waayo waa sheegi jiray meel xusni oo weyn buu samaystay taajir buu ahaa dhaqaalo badan oo laga dambeeya ninka ayaa u baxa buu nabigu calayh salaam yidhi faqaala moxamed bnu maslama wuxuu yidhi yaa rasuula allah atuxibu ma jecesha an aqtulahu inaan soo dilo qaala nabig wuxuu nacamhaa maxaa yeele waa gaal xarbiga oo dhib badan qaala ciidan lii ii ogolow fali faliaqul aadhehe hadal aan dhehaya ogolow afkayga ii bannee aan ku hadlo wax kastoo ninkaa aan dabayna ku soo gelin karo oo isku dhiidi karo igu aamini karo ilaa aan ka makansadoon si fiican u gowraco qaalana wuxuu yidhi qul dheh waxaad rabta dhaho ninkaasi oo ku fasaxan tahay oon ku fasaxni waxaad naga sheegto faataahu waa u yimid ah, hadalluu rabaa inuu ku hadlo aan wanaagsanayn laakiin lagu gaarayo maslaxo ka weyn lagu gaarayo qalbigana aan gaarsiisnayn sarbeebna u badan sarbeeb u badanoo been qayaxan ahayn fa ataahu waa u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi wadakara maa baynahuma wixii dhexdooda u dhexeeyey oo saaxiibnimo iyo qaraabanimo intuu u sheekeeyey yuqaala wuxuu yidhi ina haada arajula ninkan nabigu ku wadaa saxaabigu waxsaa dhahay lama ogol rajul inuu ku wadh nabiga ah, ina haada arajula ninkan qad araada wuxuu naga doonayaa sadaqatan xoolo sadaqa iyo zakuu naga rabaa waqad canaana waanana na dhibay ay atcabanaa marka markii loo fiiriyo xaggaas kinaayada xaqiiqadiisa loo noqdo yani adaba rasuulu llahi sal ly slam ta'diiban idbin wanaagsan oo diinta qaadashadeedii iyo takaaliifta shareecada ah oo qofku dhibna uu ka dareemayo laakiin wax wanaagsan uu ku gaari ayuu nabigu calayhi salaam ayuu ku edbiyey noocun min alcanaa watacab watakliif walmashaqana way ku jirtaa xagga haddii loo fasiro asaga laakiin waa hadar oo sarbeed ahoo daahirkiisiibuu u qaadanayaa si kareena u socotaa waqad canaana waana dhibay falamaa samicahu markuu maqlay ah. ilan ninkii uu necbaaba wax looga sheegay maanta inuu aamino oo isdhiibo o afka ka fakaduu rabaa falamaa samicahu markuu maqlay hadalkaa uu yidhi maxamed ibnu maslama wuuna dhibay moxamed qaala wuxuu yidhi wa aydan way socon doontaa dhibkan kow lama gaarin lisma gaarin ninkaa dhibbuu ka samaysan yahay wallahi baa ku dhaartaye latamulannahu waad ka noogi doontaan waad ka noogi doontaanoo dhibka inugu wado wax badan ood la yaabtaan oo dhiba ayuu ninka iniisoo wadaa oo wuxuu reeba mogtahay qof cadowgiisa haddaa u taabato cadowgiisa haddaa u taabato waa sii soconaya waa sii ordayaa qaala wuxuu yidhi innaa qad irtabacnaahu hadda alaan hadda waan raacnay hadda raacnay oo heshiisyaan gallay oo waan raacnaye wanakrahu waxaan nacaynaa an nadacahu inaan ka tagno xataa nandura ilaa ka fiirina ilaa ayi shayin shayga uu yasiiru amrahu amruhu amarkiisa wuxuu noqon doono iyo meesha uu ku dambayn doono ilaa aan ka ogaano ka fiirino inaan ka noqonno waa nacaynaa hadda waana saasoo inay ka noqdaan way nacayaan masiirkoodana meeshuu noqon way ogyihiin khayr iyo wanaag iyo janno marka saasaan inagu aan hadda kama laaban karree bal xaggaa noo dhigo qaala wuxuu yidhi waqad aradtu waxaan u imaaday an tuslifanii inaad i hormariso salafan dayn xogow raashin oo qabandi ah oo dayna oon carruurta wax siisanno yaan kuu soo doorannay <clears throat> qaala wuxuu yidhi famaa tarhanunii maxaad waaya rahan iyo cudhaan u dhimcinaysaa haddaan raajinku siiyo maxaan sii haysan oon kalsooni u sii haysan oon xoolahaygii haddaad iga qaadatay aan cudhaan iyo rahan u sii haysanaya qaala maa turiidu sheego maxaad doonaysaa qaala wuxuu yidhi tarhanunii waxaad rahani igu keentaan nisaa'ukum haweenkiini haweenkiini intaad soo qaadaan aan sii hayo intaad iga keensaan daynti kibirka fiiri qaala wuxuu yidhi anta ajmalu lcarab kana caraba ma muujininba wuxuu yidhi anta adigu ajmaluulcarab carab ninka ugu qurux badnaa baa tahay yuhuud bu laakiin carabtu ka tirsanaa carab ninka ugu quruxsanaa baa tahay an ma waxaan rahan kuu siinayna nisaana haweenka annagi ninkan quruxda badan baa tahay haweenka laguu dhiiba nagu soo noqon mahayaan marka taa wayna u adagtay qaala wuxuu ku yidhi marka tarhanuuni awlaadakum arruurtiinna marka ii keena iyo wiilashiinna qaala yusabu ibnu axadina mid annaga nagamida wiilkiisa waxaa lagu caayi waa la caayi oo fa yuqaalu waxaa la dhihi ruhina waxaa rahan loo haystay fii wusqayni tiilow laba wusqi oo min timir ah laba wuski laba rar oo timir ah ayaa loo haystay ayaa la dhihi wiilasha waana naga caaye waynu adagta walaakin narhanuka waxaan kuu raamaynaa oon sii haysanaysaa aan kuu keenaynaa allamata hubka yacni silaax hub baan kuu keenaynaa seefo iyo warmo iyo si hayso meeshii aa raba inugu soo rida godkii qaala fa nacam bin waa yahay haye wawaacadda waa la ballamay maxamed binu maslama kacab binu ashraf an yaatiyahu inuu u imaado bilxaarina uu u imaado aniga iyo xaari wa abucabs binu jabrin wa cabaad binu bishrin raggaas annagaa ku imaanaynaa hubkiina waan ku keenaynaa timirta noo sii diyaari qaaluu fajaa'uu waa u imaadeen fadacahu laylan habeennibay u yimaadeen markaasay u dhawaaqeen kacab binu ashrafa bay dheheen isagoo gurigiisa ku dhex jiro darbigii u xidhan yahay fanazla ilayhim waa u soo degay qaala sufyaan qaala khayru camar baa wuxuu yidhi qaalat lahu imra'atuhu kacab naagtiisida waxay ku tidhi inii anigu la asmacu waxaan maqlaa sawtan hadal iyo dhawaaq kaanahu aad moodo sawtu damin ay sawtu saaxibu dam qof dhiig u saaxiiba oo wax dil u saaxiibo inuu wax dila rabo hadalkiis baan maqlaa xilligan aad degaysa daah nimankaasi amankan socda warkooda ma qumanee joog ayay tihi islaamta ka caqli badan qaala wuxuu yidhi inamaa haada muxamed bnu maslama waa maxamed bin maslame oo saaxiibkaya ah. wa rabiicuhu iyo kii ay isku naaska nuugeen riwaayo kale wa rabiicii midkaan inay isku naaska nuugnay wa abuu naailata riwaayo kale abuu naaila ahaa rabiica laftigiisa abuu naaila ah ina alkariima raggan waa raggaasoo ninka saaxiibkaya ah iyo ka isku naaska nuugnay iyo weeyaan ina alkariima se ninka kariimka ee sharafta leh low duciya xataa haddii loogu yeedho ilaa dacratin in waran la geliyo leylan habeennimo la ajaaba waa yeelaa ninka ragga ase ah u boola xoofteynaya oo ugu muujinaya geesinimo aan jirin ninka raggaasi oo kale haddii loogu yeedho xataa waa lagu mudli yihi ama lagu duri waa ajiibayda qaala maxamed baa wuxuu yidhi inii idaa jaa maxamed baa marka kooxdiisii ayuu sii la sii hadlayaa oo sidii ninkaa loo qaban lahaabuu buu kasii dhaadhicin habdegdegina inii anigu idaa jaa'a markuu kacab noo yimaado fa sawfa amudu yaday gacanteedii gacanta waxaan u taagi doona ilaa raasii madaxiisaan saa u taaban doonaa waxaan meermeeriyoon salaaxado fa ida stamkantu minhu markaan makansado oo si fiican timihiisa dhaadheera gacanta ugu dhago faduurakum ku booba seefta ee warbaha duurakum ilzamu qaala falamaa nazala markuu soo degay nazala waa soo degay huwa mutawashix asagoo go go'iisi garwaxsan oo go huwan ayuu soo degay faqaaluu waxay dhaheen najidu minka riixa tiib hal mar baa sanka la wada qabtay wallo udgoon baa kaa soo kacaya riixa tiib baa kaa soo kacaya udugsana waxaa kaa soo kaciya udgoon badana raggaasuu kala batay qaala wuxuu nacam haa oo taxtii waxaan qabaa fulaana gabadhii hedleeheed hiya acdaru nisaa'i alcarab carab haweenkooda gabadha ugu cadar badneed oo ugu marash iyo idgoon badneed baan ka soo akaacay wixii baysaa igu sii daysay qaala fata'danu lii niyowma ii ogolaatid an ashuma minhu inaan ursado oo madaxa ii soo dhaweyn aan ursadee qaala nacam hoo fashumma markaasaa la ursaday nacam fashumma urso fatanaawala waa laacay fashamma waa ursaday uma qaala wuxuu ata'danu lii war miigu celin kartaa ana acuuda inaan ku noqdo qaala fastamkara min ra'si madaxiibuu si fiican u makaansaday oo ku dhegay timihii uma qaala wuxuu duurakum ku bilaaboo ku booba qaala faqataluu way dileen caduwullaahi wa rasuul waalmuslimiin buu ahaa mujrim weyn buu ahaa dhibaato badan u geystay nabiga iyo saxaabadiisa iyo diintaba marka waxaa weeye qofka saa'ilka ee daalimkaa cadowullaahi ah, ah jazihiisa wakaa baabu qaswati khaybar duulaankii khaybar sanata sabci min alhijra dhacay iyaduna waa kan tartiib kuma socda muslim axaadiistiisa tarjumadayuuna lahaanin laakiin axaadiista laga indilaaqayaa qaala waxadaanii zuhayr bnu xarbin abu khaydama qaala xadaana ismaaciil yani ibnu culayata bnu miqsam can cabdilcaziiz bni suhuybin can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam hazaa khaybara khaybar buu nabiga ku duuray qaala fa waxaan ku tukanay cindahaa khaybar agteeda salaata alqadaa salaadii subax biqalasin xilli heema mawa xilli mugdi oo salaaddii markaa iftiintay ayaan tukannay fa rakiba nabiyullaahi sala allah aleh wasalam faraskiisii buu nabigu fuulay wa rakiba abuu dalxa abuu dalxa zayd binu sahl radia allahu canhu asagana faraskiisii buu fuulay wa ana aniga buu leeyahay anas radiifu abii dalxa abuu dalxa fangalkiisa ahon gadaal baan kala saarnaa faraska faajaraa nabiyullaahi sala allah aley wasalam nabigaa eriyey faraskii fii suqaaqi khaybar khaybar waddooyinkeedii ayuu fardihiisa ku kaxeeyey nabiga alai slam faraskiisii wa ina rukbatii lowayguna watamasu waxay taabanaysaa fakida nabiyilaahi nabiga ilaahi sala alla alay slam bowdadiisa wainxasara alisaaru hoosgintigiibaa ka faydmay can fakidi nabiyillaah nabiga calayh salaam bowdadiisii maradiibaa ka faydantay marka xaalatulxarbi baa ugu jiraa arrinta ayadaa danbaa keentay iyo dabeeshii iyo oradkii baa keenay wailaa nabiga umuur qastin liana alfakida cawra calaa madhab xadiidka ku yimid qolada waxay fakdu laysa bicawra ayaanu deliishadeen marka masale khilaafiga weeyaan wa innii anigu la araa bayaada nabiy illah nabiga calayh salaam bawdadiisa cadideedii baa ii muuqda sala allah alayh wasalam oo uu abudalxara garab ordaaya nabiga calayh salaam waardina waa u yahay garabkiisana waa socdaa falammaa dakhala alqarya magaaladii khaybar markuu nabiga galay waddooyinkii baa lagu soo ordaayay soo galaayay qaala wuxuu allahu akbar ayuu nabiga alay slam yidhi ah, allahu akbar min kulli kabiir wax kastoo weynan iyo cadamo iyo sheegta rabbi baa ka sii weyn oo ka weyn oo cadamo iyo kibriyaa iskale subxaanah macnaheedu waxaa weeyaan in ciidanka iyo quwada ay leeyihiin mar walbaba aynan isbidin oona weynaan iyo xoog iyo isbidin oo ilaahay ay u celiyaan weynaanta iyo kibriyaha iyo cadamada iyo weynanka iyo qudrada allahu akbar kharibat khaybaru khaybara waa kharowday buu yidhi tafaa'ul wey waxyaalihii ay beeraha ku falaayeen bay wataa ee dhulka lagu kharibayo e lagu guraayey markaasu wuxuu yidhi waa kharaabeen innaa anagu yani waan ka adkaanay innaa anagu idaa nazalna markaan degno bisaaxati qowmin qola duleedkeed markaan degno gaalo ah oo warar ku soo qaadno fasaa waxaa xumaaday sabaaxulmundariin kuwii loo digi jiray ee digniinta diiday subaxdoodiiyo waabariisigoodaa xumaaday buu nabig alayh salaam in marka qur-aanka istishhaad lagu sameeyo mararka qaar lasoo ikhtibaasto oo hadallada la dhexgeliyo way bannaan tahay midla xaaladahan oo kaleba xaaladahan oo kale laakiin iyo si soo marray jaha alxaqu wazahaqa albaatil jaha alxaqu wamaa yubdilu lbaatil wamaa ayuu nabigu alayh salaam ku hadlay laakiin kaftan ahaan iyo sheeke iyo qosol dhexdeed in aayadda lasoo qaato deena aayaddii hadalkii laga maydhigo iyadoo oon tadabur iyo loola jeedin cibar e, iyo waana aan loola jeedin ma fiicna mana bannaana qaalahaa alaaa miraar saddex jeer buu nabiga ku celceliyey qaala waqad kharaja alqowmu qoladii reer yahuudeed way soo baxeen waa berigii ilaa acmaalihim shaqadoodii beerahoodii faqaaluu waxay dheen muxamadun ciidankii oo kor fadhiya arkeen nabiga saxaabadiisii oo shan u qaybsan oo dhinac walbaba ka gadaaman qaala cabdulcasiis wuxuu yidhi wa qaala bacdu asxaabina waalkhamiis muxamedun waalkhamiis bay dhaheen waa muxamed iyo colweynihii ciidankii weynaa ee shanta qaybood u qaybsanaa maymana maysara saaqa qalb maqdama shantaasuu u qaybsanaa ciidanku aagaga dhan buu kala xeran yahay taatiig iyo qaab wanaagsan oo istraatiiji buu ku shaqaynayaa ciidankaa weyn ayaa waxaa la dhahaa khamiis baa la dhahaa qaala waasabnaaha waan qabanay magaalada khaybar canwatan xoog baan ku qabanay qaar kamida weeyaane qaarkood way isdhiibeen qaala xadaana abubakr bin abi shayba xadaana cafaan bin muslim xadaana xamaad bin salma qaala xadaana haabit can anas bni malikin qaal kuntu ridfa abi dalxata yaama khaybar maalintaa khaybar abuu dalxa la saara faraska waqadamii gomaddeedu tamasu waxay taamanaysa qadama rasuulillahi sala allah alay wasalam nabiga gomadiisa marra bowdada qaala faataynaahum xiina waqhtigii baan u nimid basaqat shamsu qoraxdu saa usoo baxday cadceedda ayaan ku soo waabariisanay walxaal qad akhrajuu ay soo saareen mawaashiihim xoolahoodii wa kharajuu ay la soo baxeen bifu'uusihim faasaskoodii iyo gudmahoodii wa makaatiirihim iyo dambiilahoodii ay kusoo guran rabeen timirta wa muruurihim xagaafkoodii iyo masaaxidii wixii dhulka iyo togaga iyo muxuua keliga iyo kanaalada lagu hagaajin laayay masaaxid ahaa ee xagaaf aha ayay wataan faqaaluu waxay dhaheen muxamedun waalkhamiis muxamed iyo ceedankii shanta u qaybsanaa weeye qaala waqaala rasuulu lahi sala alla alay waslam baa wuxuu yidhi kharibat khaybar waa kharaway labaadka inaa anagu idaa nazalnaa haddaan degno bisaaxati qowm qolo duleedkood fasa'a waxaa xumaaday sabaaxulmunhariin kuwii loo diraayay subaxdoodii waa bariisigoodii subaxu nuxuus baa dhahaa subaxun baa uga bariisday qaala fahasamahum allahu caza wajal ilahay baa jebiyey jebinta iyo nasriga iyo guusha rabbi baa loo tiiriyaa subxaana qaala xadaana isxaaq bn ibraahim wa isxaaq bn mansuur qaala xadaana qaala akhbarana abn nadr ibn shumayr qaala akhbarana shucba can qataada can anas bni malikin qaal lama ataa rasuulu llahi markuu yimid calayhi salaam khaybar qaala ina ida nazlna bisaaxati qowmin fasaa sabaaxu lmundariin qala xadaana qutayba bnu saciid wamaxamed bnu cabaad walafdu ibni cabaad qaala xadaana xaatim huwa bnu ismaaciil can yaziid bn abi cubayd mawla salama bn alakwac can salamata bn alakwacin qaal salama wuxuu yihi radia allahu canhu kharajnaa maca rasuuli illah nabigaan raacnay calayhi salaam ilaa khaybar baan la baxnay fatasayarnaa waan guuraynay leylan habeennimaan guuray faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi ka mida ah, licamr bn اlakwac wixii oo habeenkii la guuraayo o la yaasaayo yaa nin baa wuxuu ku yidhi ciidanka ka mida ah cumar buu ahaa bnukhadaab adeerkay ama walaalkay labada riwaaya waa la sheegaaye caamir binu akwac buu wuxuu ku yidhi alaa tusmicunaa miyaadana maqashiinmaadna maqashiisid waa la daalay gaadiidkana waa daalay dadkina hurdaa qabata waa la guurayaa maadna maqashiisid min hunayaatika shicirkaadii iyo kelimaadkaadii nin shaaciruu ahaa wa kaana caamirun rajulan nin bua shaaciran gabyo ah xoog gabaya noo akhri markii shaqo lagu jiro ama cajis laga baqaayo in gabay la qaado oo la gabyo way fiican tahay way bannaan tahay way bannaan tahay maxaa yeeley tanshiid bay keeni culayskii shaqadii bay kaa fududeen daalkii bay kaa fududeen awr iyo geel haddii yaalo geeli waa dhagaqaadi oo si fiican buu u soconayaayo waa jecel yahay in geela loo gabyo oo loo hayso waa jecel yahay walidaalika nabiga dhihi jiray anjasha in la yidhaahdo mawaalidiisa ka mid ahoo yaxdu kaana xaadan kaana yaxdu nin wuxuu ahaa geel u haysee ruwaydaka ruwayda buu yidhi sawqaka bilqawaanid iyo anjasha ah, tartiib ama rifqan u tartiibi geelan aad u haystay waa ordiyo waa dhaqaaqi gabdhihii baana ku jiray haweenkii mumahatulmuminiin iyo saxaabiyaadkee ha ridin qawaariirta fanazala yaxduu bilqowm cumar hadduu yawniyah noogu dhufo wadan cajisnay guri baa la dhisaya ceel baa la qodayaa shaqaa la qabanaya qabri baa la qodayaa inkastoo qubuurtu waa maal maxalu lkhawfi waalxusni waalka'aabati maxalu dixki washicri ma aha qubuurtu laakiin qasadku waxaan ka wadna waxaa weeye qasadka waxaa weeyaan camalkan aad qabanaysee wanaagsan si fiican in loo qabtaa la rabaa ujeeddadu waa intaas haddii intaas ujeeddadu ay tahay wixii kuu kaalmeenaayo oo hadallo fiican ah shicirkuna sidiisagoo kal kalaamilcaadi qabiixun waqabiixin waxasanan hadalka caadigu lamid yahayoo hadalka kale siduu wax fiican iyo waxun u kala leeyahay yuu shicirka iyo gabayguna asaguna uu yahay marka haddaad erayo fiican aad ku qoddo qabriga laftigiisa allahuma lowlaa anta mahtadayna oo kale laa maanic insha allah bay waa baxay kacab marka wuxuu yidhi caamir fanasla yaxduu inuu hoos ama gabyi bilqowmi buu u gabyey fayaqul isagoo le allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna allahuma allow lowlaa anta haddaad adiga ahayn mahtadaynaa maanan hanuuneen wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah wey hadduu ilaahayna hanuuninin hidaayada iyo tawfiiqda iyo waafajinta rabbi baa iska leh hidaayata tawfiiq haddaan adigana hanuunin ilaahw maanan hanuunneen walaa tasadaqna maanan sadaqaysaneen sadaqa iyo zake iyo wax maanan baxsaneen walaa sallayna salaadna maanan tukaneen oo ku culustahay dadkaan khaashiciinta ahayne faqfir noo dhaaf fidaan laka adaan kugu furanayna naftaannada diintaada iyo difaacaada ayaa naftaanna u huraynaaye maktafaynaa wax allaala wixii aan la imaanay oon raacnay oo xumaana ilah uu iskaga kaana dhaaf wahabbitil aqdaama gomadaha iyo lugaha noo sug in laqayna cadow haddaan la kulannana xasiilooli ilaahu na siiyo geesinimo na cabsi naga ilaali waalqiyan ilaahu waxaa tuurtaa dushaanada sakiinatan xasilooni tuur calaynaa korkaanada waqaar iyo adkayn aad naftaanaba adkayso cabsida naga saarto inaa anagu idaa siixa bina markii nanoo dhawaaqay oo layihi xayaa ila aljihaad layihi ataynaa waan nimid wabisiyaaxi dhawaaqaasna awalu caaday calaynaa noga dhageen ama ictamadu calayna dhawaaqaasay noo cuskadeen annaguna waan ajiibnay riwaayo kale abaynaa idaa siixa bina abaynaa gaalada markaas laakiin muslimiin markay u yeeraan ataynaa faqaala rasuulu llahi sal allah alay wasalam baa wuxuu yihi waa maqlayaa man haada saa'iq magaciisa waxaa loo bixiyey saa'iq baa loo bixiyey dadkii socday nin sii kaxeeyey ah, man haada saa'iq waayo ninka kaxeeyey maanta ciidanka oo si fiican u nashaadiyey qaaluu waxay dheen caamir waa camr bnu akwac qaala yarxamuhu allah allah u naxariisto faqaala rajulu min alqowm waa cumar cumar baa wuxuu yidhi wajabad way u waajibtay shahaado yaa rasuul allah rasuul allow waa shahiiday ninkan waxay yaqaana nabiga wuxuu oo qaswi iyo duulaan lagu jira hadduu qof dhaho allah kuu naxariisto waa dhintay qofka asaga ah maalintaas waa shahiidi doonaa wajabad yaa rasuul allah low amtactana haddaad nagu raaxayn lahayd bihi asaga ah, oo uu noo joogi lahaa waa ficlaan lahayd oo yarxamuka allah hadaad ka qaala fa aataynaa khaybara khaybar baan nimid faxasarnahaa khaybar baan go'doominay xataa asaabatnaa makhmasa gaaja ayaana qabatay shadiidatun daran ayaga biyahoodii iyo cuntadoodii iyo xoolahoodiiba u xaraysan xisnigii iyo derbigiibay albaabka kusoo dhuujisteen marka ayay saxaabadii intii yeeray wateen waa ka gooday gaajaa qabatay uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam in allaha fataxa calaykum ilahi baa inay furay waa u bishaareeyey waad qabsan doontaan khayra qaala falamaa amsa naasu dadkii markuu waagi u baryay baryey amsa naasu dadku ay galabaysteen masaa masaaal yowmiyaladii maalintii galabteeda futixad calim loo furi doono galabta markii la joogo magaalada la qabtay awqaduu niiraanan kaiira saxaabada waxay shiteen dab fara badan faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi maa haadihi niiraan maxay tahay dababkan faraha badan calaa ayi shayin maxaa tuuqiduun aad ku hursanaysaan maxaa loo hurinayaa faqaaluu waxay dhaheen calaa laxmin hilib baa lagu karinayaa qaala ayu laxmin hilib see ah qaaluu laxmu xumurinsiya dameerihii dadka ay dhaqanayeen rareen jireen ayaa la gogowracdo la qalanaya faqaala rasuulu lahi sal ly slam wuxuu yidhi ahriquuhaa daadiya waksiruuha weelashana jajabiya intaa ka hor xalaal bay ahayd hilibka dabeeraha waa la cuni jiray markaasaa la xarimay weelashana ka daadiya hilibka jajabiya jajabiyada marka waa nooc tacziira bay ahayd oo ijtihaadi ah qaala rajulun baa yidhi awa yuhriquuha nabi allow ma iska daadiyaan uun hilibka oo wayaksiruuha weelasha ay dhaqdaan faqaala qaala wuxuu yidhi awdaak markay nabiga ku celiyeen xoogo munaaqasha ah marka horena ijtihaad ay ahayd iyo uun tacziir waa ka kor yeelay wuxuu yidhi se hilibka waa nijaas weelasha ka dhaqda qaala falamaa tasaafa alqowmu qowmkii markay isku safteen muslimiinta iyo yahuuddii kaana sayfu caamir wuxuu ahaa fiihi qisar caamiri waxaa isku baxay nin la yidhaahdo marxab oo yahuudda u ahaa madax u ahaa seefta saxaabigan caamir way gaabneed fatanaawala wuxuu la laacay bihi seeftiisi caamir saaqa yahuudiyin yahuudi saaqiisi iyo dhudhunkiisii buu la laacay liyadriba inuu ku dhufto wayarjicu waxaa ku soo laabtay dubaaba sayfihi seeftii caamir fiideedii afkeeda xiirayay ayaa isaga kusoo laabatay fa asaabat rugbata caamir caamir lowgiisii ku dhacday famaata maata minhu waa u dhintay lowgii baa dhareeray daatay ishii buu la helay markaasuu halkay ku dhintay isagii baa seeftiisa isla helay qaala falamaa anqafaluu markii soo laabteenoo dagaalka laga soo laabtay qaala salmaa wuxuu yidhi wahuwa aakhidun biyadihi gacanteeda isagoo haya qaal falamaa ra'aanii rasuulullah raawiga wuxuu leh isagoo gacanta ayuu ii warramay wuxuu yidhi falamaa ra'aanii rasuulullah nabiga markuu arkay calayhi salaatu wasalaam saakita abaa aamusan dadkii khaybar baa la qabtay timirtii iyo haniimadii faraha badneed guul weyn iyo goboni baa lagu taagan yahay waa la faraxsan yahay shaakiriin waaye nicmada ilahi bay ku faraxsan yihiin anigana waa murugsanay anigoo ka'iib ah oo murugsan oon faraxaba ka qayb qaadanaynin buu nabiga arkay qaala markaasuu wuxuu yidhi maalaka salama maxaa kugu dhacay faraxan iyo damaashaadkan adooga qayb qaadan lahay qultu low waxaan ku yidhi fida'aka abi wa ummii hooyadai aabbahay laguu furaya rasuul allow zacamuu dadka qaar baa waxay sheegeen anna caamiran walaalkay caamir xabida xamado camalkiisi waa buray bay dheheen buuri walaalka caamir ee ku dhintay khaybar camalkiisi waa burayoo waxba ma laha ayay dhaheen qaala nabig wuxuu isagaa isdilay nin isagaa isdilay buu noqday seeftiisi isku dhuftay camalkiisi waa buray malah janno ama camalkiisi maaragtay waxba ma helin shahaado ma helin qaala man qaalahu yaa sidaa yidhi qultu fulaanu wa fulaanu wa usayd bnu xudayr alansaari baan ku daray faqaala wuxuu yidhi kadaba man qaalah warkaa ninka yidhi khada buu ku hadlay alkadib cinda alxijaaziyiin khada ina lahu laajraan ina lahu laajraan laba ajir buuba leeyahayba wa jamaca intuu kulmiyey bayna isbeecii labada farood iyo wuxuu laba ajir buu leeyahay inahu lajaahidun waa nin dadaalay oo mujaahidun jihaaday qalla carabiyun nin carabi ah yar oo mashaabiha ardadan ku socdaoo milahu caamir oo kalea ah. nin carab carabahoo ardada ku socdaoo asagoo kalea ah, oo mowqifkiisa oo kala qaatay mubaarasuu sameeyey oo ninkii geesiga aha marxab aha ayuu u bardhigay seeftana asagaa uu ku waday asaga khatab ee ugu dhacday mujaahidiinta mushaahadadaa ayaa la raaciyey wa khaalafa qutayba muxamadan fi lxadiidi wuxuu ku khilaafay fii xarfayni laba xaraf wa fii riwaayati ibni cabaad alqi sakiinatan calayna gabaygiibu ka mid ahaa sakiinada korkanaga ku rid qaala waxadaanaa abu daahir akhbarana ibn wahbin akhbarana yunis can bn hishaaq qaala akhbarana cabdiraxmaan wanasabahu hayru ibni wahbin ayaa u nisbeeyey cabdiraxmaanka midkuu yahay magaciisa sheegay abihiisa faqaala yidhi ibnu cabdillahi bnu kacab bnu maalik cabdiraxmaan ibnu cabdillahi bnu kacab bnu maalik ana salamata bn kacab cafwan salamata bn alakwac qaala wuxuu yidhi lama kaana yowmu khaybar markay ahayd maalintii khaybar waa magaalo yahuudda laga qabsaday qaatala akhii walaalkay baa dagaalamay caamir qitaalan shadiidan dagaal daran mubaarasana waa galay maca rasuulilah isagoo nabiga la socda calayhi salaam fartada caleyh waxaa ku soo gadoontay sayfuhu sayftiisii faqatalahu seeftii baa disho oo gacantiisa sababsaday faqaala asxaabu rasuulillaahi saxaabada nabiga fii dalika arrinkii bay ka hadleen wa shakow fiih shaki bay geliyeen oo waxay dhaheen rajulun huwa rajulun rajulun huwa rajulun waa nin maata dhintay fii silaaxihi nin hubkiisiiyo gacantiisa ku dhintay weeyaan marka cumuumkii kale ayay raaciyeenoo waxay dhaheen qaatilu nafs wa shakow fii bacdi amri arrinkiisii bay shaki geliyeen qaarkood xabida camalow bay dhaheen qaala salamaa wuxuu yidhi faqafala rasuulu llahi sala allah alay slam khayr khaybar buu ka soo gadoomay faqultu yaa rasuul allah iidan lii ii ogolow an arjuza laka xogow rajis ah baxru rajis oo gabay ah ayaan ku maqashiina ii ogolow faadina lahu rasuululahi baa u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi aclamu maa taquul waxaad leedaha waan ogahay ama iclam maa taquul waxaad leedaha u fiirso qaala faqultu waxaan ihi wallaahi lowla allahu mahtadayna walaa tasadaqnaa walaa sallayna arrinkaana sii daayuu yidhi faqaala rasuululahi baa wuxuu sal la alay slm sadaqta run baad sheegtay waa gabay run ah ilaahay waxa hadduuna ila ahayn hidaaya maana helleen sadaqana iyo runsadaqana lamaana imaanen salaadna maana tukanin waa run waa tacqiibiye waa run waanzilan sakiinatan calayna wathabbit alaqdaama in laqayna xasilooni korkaanaga ilah odejiyo gowmadahan aan kusug in haddaan la kulanno waalmushrikuuna qad baqow calayna gaalada waa nugu xadgudbeen gabay baasu sii daayey qaala falamaa qadaytu rajzi baarkaasshicirkayga markaan dhammeeyey gabaygii qaala rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi man qaala haada yaa yidhi qultu waxaan qaalahu akhii walaalkay baa yidhi caamir faqaala rasuululahi sala allah alay slam wuxuu yidhi yarxamuhu allah intaasuu ka rebay marka ah. waan isku dar marka horena waa u sheegay yarxamuhu llah hadalkii baa halka ka bilowday qaala faqultu waxaan yaa rasuula allah ina annaasa dad baaba la yahaabuun dad baaba ka heybaysanayo oo ka xishoonaya asalaata duco caleyhi loo duceeyo yarxamuhullahu bayba dad u quurilaayihiin ay ka cabsanayaan yaquuluuna weliba waxay leeyihin rajulun maata bisilaaxihi waanu hibkiisa u dhintay oo gacantiisa sababsaday oo yarxamuhullahu daasay u diidan yihiin faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yihi maata jaahidan mujaahida inuu isagoo dadaalay oo juhdi la yimid mujaahid fii sabiili sabiilillaahi ah labada ajir buu marka leeyahay labadaa sifo mid walba ajir buu ku helay qaal ibnu shihaab uma sa'altu ibnan lisalamata bn akac waa weydiiyey faxadaanii can abihi slma mila dalika sidaasoo kale hayr anhu qaal xiina qultu markaan idhi ina naasan yahaabuuna asalaata calayh dad baa nabi allow ka hiibaysanoo ka cabsanaya inay ku saliyaan o u duceeyaan faqaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi kadaba been bay sheegeen maata jaahidan mujaahidan dembigiisa camalkiisa lama burinine laba ajir buu leeyahay falahu ajruhu maratayn ajir buu leeyahay laba jeer ayuu ajir leeyahay wa ashaara walxaal ashaara labadiisa faro intuu wuxuu le laba ajir buu le nabi sala allah aleh wasalam wallah aclam billahi towfiq wsala allah wslam aleh